alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayey in sababta u weynee shirkigu ay tahay cadamu macrifati cadamat اllahi subxaana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatih jahli lagaga sugnaado ilaahay garashadiisa ilaahay weynidiisa weynida ilaahay oo lagu garanayo in aqoon loo yeesho ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaynu akrinay aayadda qur aanka musanifku raxima allahu tacaala u baabaystay daliilka labaad buu dersigeenu ka bilaabmaya qaala cali ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxu uhi cabdullaahi ibni mascuud jaa waxaa yimi xabrun ay caalimun baa yimi min alaxbaari min culamaai lyahuud yahuud culimadooda ka mid a ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyuu yimi faqaala wuxu uhi ya muxammadu inaa anagu najidu waxaanu ka helaynaa ay fii kitaabinaa ana allaha ilaahay yajcalu inuu yeelayo asamaawaati samooyinka calaa isbacin far farihiisa kamida walaradiina dhulalkana calaa isbacin walmaa biyahana calaa isbacin washajara geedahana calaa isbaacin wahara ciidana calaa isbaacin wa saa'ir alkhalqi khalqiga kale intaa la sheegay aan ahayna calaa isbacin fa yaquulu odhanaya dabeetana ana almaliku aniga ayaa boqorkiiya wadaxika wuu qoslay annabiyu sala allahu alayh wasalam xataa badat ilaa ay muuqdeen nawaajiduhu gowsdambeedyadiisu tasdiiqan buu u qoslay rumayn awgeed liqowli xabri caalimka yahuudeed hadalkiisa uu rumaynayo inuu run yahay u muujinayo uma qara'a wuxuu akriyay intaa dabadeed rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam wma qadar اllaha xaqa qadrih wاlardu jamiica qabdathu ywma اlqiyaama akrajaahu qaala wafii riwaayati limuslimi wاljibaala buuraha iyo washajara geedahana calى isbacin markaa riwaayadda hore ee muttafaqa ah buuraha laguma sheegin washajara oo qura ayaa ku xusan riwaayaddan waay raacisay waxay israacisay buuraha iyo geedaha uma yahuuzuhuna dabeetana ilaahay wuu ruxayaa oo gacantiisa ayuu ku dhaqaajinayaa fayaquulu wuxuu odhanaya ana almeliku ana allahu anaa macbuudka xaqa wa fii riwaayati lilbukhaariy yajcal waa yeelaya asamaawaati samooyinka calaa isbacin walmaa biyaha iyo wahara ciidana calaa isbacin wasaa'ir alkhalqi khalqiga kalena calaa isbacin akrajaahu alxabru bifatxi lxaa waa la akrin karaa wabikasrihana waa la akrin karaa alxibru ah waana luqataani oo mashhuurataan macnuuna waa caalimu min culamaa'ihim baa yimi oo alxabru waa kahiiru lcilm waa ka cilmigiisu uu badan yahay waxaana alxabru loo yihi alxibru ayaa afsaxa bay yidhahdeen culimada qaarkood qaarna fatxiga laakiin labaduba waa luqa luq oo mash laba luq mashhuura wey waxaa loo yihi lianna yuxabiru lkalaama wayuxasinuhu hadalka ayuu qurxiyaa oo uu wanaajiyaa qofka caalimka ah o de cilmiga hadalkiisa qurxinaya qiimo u yeelaya alxibru haddii la idhaahdo khadka wax lagu qorona alxibru waa la idhaahdaa oo bilkasri buu isagu la gaar yahay laakiin alxabru iyo alxibru labadaba waa lagu iطlaaqa caalimka calaa isbacin alsbic waa waaxid اlasaabic yudakar oo tadkiir iyo taaniis labadu waa ku banaaye khamsa lugaat baana ku banaan waqiila cashra hamzada in la fadxiyaabaa ku bannaan la idhaahdo asbic in la damyaabaa ku bannaan usbuc la idhahdo in la kasriyaabaa ku bannaan isbac la idhaahdo maca alxarakaati halaati fi lba hamsada saddexdaasaa ku bannaan ba saddexda xaraka ayaa ku bannaan oo fadxa iyo dame iyo kasra ah waaye saddex saddex lagu dhuftay markaa waa sagaal wاlcaashiratuna waa usbuuc in la idhaahdo afsaxuhuna waa kasru اlhamzati wafatxu lba isbac sidaan u akriyayey taasaa ugu fasixsan isbac in la idhaahdo hamsada la kasriyo badana la fatxiyo halkuu ka keenay yuhuudigu warkan sida muuqato allahu aclam arrintaasi kitaabkii ilaahay yuhuud usoo dejiyey ayay ku qorayn waxaana taa ayidaya riwaayadda bukhaari waxaa ku yimi jaa xabru min alaxbaari ilaa rasuuli اllahi faqaala ya muxamadu ina najidu ana allaha yajcalu samaawaati calaa isbacina musanifkuna raximah llahu tacaala sidaasi ayuu ishaaray arrintaasi ay ku qoreyd kutubtii ilaahay usoo dejiyey ay ka mid tahayna arrimaha aanay bedelin sidii ilaahay kusoo dejiyey ay u daayeen waa masalada labaad ee masaaisha baabka wuxuu yihi athaaniyatu ana hadihi اlculuuma wa afcaalaha baqiyat cinda اlyahuud aladina fi zamanihi salى اllahu alيه wasalam lam yunkiruuha walam yataawaluuha uma yahuzuhuna e yuxariku kafahu ilahi wuxuu dhaqaajinaya kafkiisa aladi akhada bihi kula tilka اmakhluuqaat fayaqulu ana اlmelik e almutafaridu bilmulki wاtasaruf maamulka caalamka iyo ku takrifalkiisa anaa la gaara daxika nabiyu xataa badat nawaajiduhu annawaajid waa jamcu naajidin wahuwa aqsa adraas gawsaha ka u dambeeya wey tasdiiqa liqowli اlxabri xujada xadiidku halkaas ayay ku jirtaa oo hadalka yahuudigu kelidii ma noqdeen xujo waayo yuhuudda rasuulku alayh الsalatu asalaam iyo ahlukitaabkaba wuxu uhi xadiثuu can bani israaيil walaa xaraj oo in markaa la rumaysto iyo in la beeniyo labadaba waa diiday rasuulku alayh isalaatu wasalaam marka ujaa xujadu waxay ku jirtaa fii iqraari nabiyi lahu wa tasdiiqihi iyaahu rasuulku inaanu hadalkaa ilaahay uu ka sheegay aanu ku inkirin bal rasuulku siduu saxaabigu sheegay uu u rumeeyey saddex weji baana tusinaya qosolka nebigu inuu muwaafaqo ahaa oo xaqa inuu ku hadlay yuhuudigaasi rasuulku uu ku muujinayay wejiga koobaad waa saxaabigu sidaa ka fahmay wahuwa wlىa bifahmi muraadi الnabiyi salى الlaه alay slam min gayrih saxaabigu waa kaa yihi tasdiiqa liqowli اxarb arrinka labaadna waxa weeye hadalka yahuudigu waa kalaamunoo mutacaliqu biاllahi subxana wa tacaala alkalaam almutacaliqu biاllahi amru cadiim hadalka ilaahay ku saabsan iyo waxa ilaahay laga sheegaya waa arrin aada iyo aada weyn hadduu yahuudigu ilaahay waxaan jirin ka sheegay oo ilaahay uu ku been abuurtay nebigu kuma kaaftoomeen inuu qoslo un bal rasuulka calayhi isalaatu wasalaam cadho iyo diidmo iyo inkaar cad ayaa ka muuqan laha oo rasuulka waxaa lagu yaqaanay annahu kaana yaqdabu ida intuhikat maxaarim اllah inuu aada uga xumaan jira uu uga cadhon jiray marka ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa iyo xuquuqdiisa meel lagaga dhaco alimaam abu bakr ibn khusayma kitaabkiisa kitaab tawxiid juska koowaad saxda boqol iyo sideed toddobaatan masaladaas ayuu ku ishaaray oo wuxu uhi jala rabuna can an takuuna asaabicu asaabici khalqi ilaahay sifat inuu ku sifaysan yahay baa xadiidkani uu sugay ilaahayna waa ka wen yahay inay fariis faraha makhluuqaadka la mid noqdaan wa an yushbiha shayun min sifaati daatihi sifaati khalqi wqad ajl اllah qadra nabiyihi can an yuusf alkhaaliqu اlbaariu bxadratih bima laysa min sifaatihi fayasmacuhu fayadxaku cindah ilaahay nebiga wuxuu ka dhigay mid ka weyn oo ka qiimo badan in allaha khaaliqa ah agtiisa lagu sifeeyo waxaan sifaatkiisa kamid ahayn oo uu maqlo deetana uu iska qoslo wayajcala badla wujuubi الnakiiri wاlgadbi calى lmutakalimi bihi daxikan oo qofkii waxaan jirin ilaahay ka sheegay intuu ku inkiri lahaa uu ka cadhon lahaa taa bedelkeeda uu qoslo un daxikan tabdu nawaajiduhu tasdiiqa watacajuba liqaa'ilih laa yasifu الnabiya bihadihi صifa muؤminu musadiqu birisaalati ma dhici karto qof nebi maxamed rumaysan rasuulnimadiisana qirsani inuu dhaha nebi maxamed oo ilaahay agtiisa makhluuq lagu shabahayo oo sifaad aanu lahayn lagu sheegayo ayaa qunyar iska qoslaya uy laa yumkin arrinka saddexaadna waxa weeye sida xadiida ku jirta nebigu aayadda ayuu akriyay oo wuxuu isku xidhay sifaadkaa rabbi ee makhluuqaadkii waaweynaa ay agteeda wax yar ku noqdeen kadibna aayadda ayuu akriyay nebigu alayh isalaatu wasalaam taasina waxay tusinaysaa wmaa qadar اllah xaqa qadrihi wاlarضu jamiica qabdathu ywma اlqiyaama wاsamaawaatu maطwiyaat biyamiini inuu rasuulku iqraariyey oo tasdiiqiyey inuu run yahay uu muujiyey qowlkaa yahuudigu uu leeyahay ilaahay baa samooyinka ah, calaa isbici ka yeelaya dhulalkana calaa isbici ka yeelaya aayadda akrinta u akriya waxay tusinaysaa in hadalka yahuudigu uu koobsaday maa yadulu calى cadamat اllahi subxana wa tacaala wax ilaahay weynidiisa tusinaya ibnu xajar raximah اllahu tacaala kitaabka fatxulbaariga juska sideedaad saxada shan boqol iyo koob iyo konton wuxuu sheegay inay jiraan qolooyin yidhi daxika الnabiyu inkaara liqowli اlyahuudi rasuulku wuxuu la qoslay diidmo uu diidan yahay hadalkaa yahuudiga laa tasdiiqa lahu inuu run yahay inuu muujinayo ma ahayn markaasa wuxu uhi qaala bnu tiin takalafa alkhaaabiyu fi taawiili isbac wabaalaga xata jacala daxikahu tacajuba wainkaara lima qaala alxamru isbacaas buu awilay oo sifo ilaahay inuu yahay ayuu diiday waxaanu arrintaa waa ku xeldheereed ilaa uhi nebigu wuxuu la qosliyeyba xumaanta hadalka yahuudiga inuu ka yaabuu inkirayay lama qaala alxabru inkaara lima qaala alxabru waradda maa waqaca fi riwaayati اlأkhra wadaxika salى اlه alay slam tacajuba watasdiiqa bianahu calى qadri ma fahima الraawi so wuxuu qaala nawowiy wadaahiru siyaaqi anahu daxika tasdiiqa lahu alimaam nawowi wuxuu yihi hadalku sidaa u socda waxay tusinaysaa qosolka rasuulku inuu muujinayay waafiqitaan iyo iqraar bidaliili qiraa'atihi اlaaya waxaana taa u daliilu aayadda akriyey alay tadulu calaa sidqi maa qaala alxabru hadalka ninkan caalimka yahuudiga wuxuu koobsaday saddex arrimood oo sifaadka ilaahay ku tacalluqa ta koowaad waa ihbaatu lasaabici lahu subxaanah ahlu sunana yactaqiduuna anaha asaabic xaqiiqiya taliiqu bikamaal illah walaa tumaailu asaabic alkhalq arrinka labaadna waa alhazu oo ataxriik lyad وأهل السنة يعتقدون أن لله يدا حقيقية يهز بها ويحركها waxay aaminsan inu ilahay leeyay yad xaqiiqi ah oo ilaahay subxana watacaala wax uu ku dhaqaajiyo uu ku qabto arrinka saddexaadna waa ihbaat sifat اlkalaam wadalika fi qowlihi fayaqulu ana almalik ahlu sunnana waxay aaminsan yihiin ana alkalaama sifat min sifaat illahi اlficliya siyaaqan musanifku xadiida ku keenay waxaa ka muuqda asaabicdu inay lix yihiin bal adiguba soo tiri xadiidka dib ugu noqo tiri waay yajcalu الsamaawaat calىa isbic soo mid maaha wاlaradiina calىa isbic laba wاlmaa calىa isbic saddex wاshajar calىa isbic afar wاthara calىa isbic شaن وasaaئر الkلق عalى isb ظaahirku waa لx soo ma waay laakiin sida صaحيiح waxa weeye asaabicdu inay tahay خaمسة oo riwaayadan uu musanifku waxay kala qaaday almaa iyo athara soo ma wa hada laysa fi saxiixayn saxiixaynka kuma in la kala qaaday almaa iyo athara oo mid walba goonidooda loo yihi yajcalu calaa isbic in labadaa la kala qaado waxay kusoo aroortay fi suna libni abi caasim iyo fi musnadi axmed lakin bigayri hada siyaaq wاladii fi صaxiixayni fi صaxiixayni waa dikru khamsi asaabic say shan ku noqonayaanna waxa wey riwaayat saxiix waxay israacisay almaa wاthara oo midaa iskaga dhigtay oo wayajcalu lmaa wathara calى isbicin wa huwa aladi fi akari طuruq اlxadiid duruqda xadiidka badankeeduna saasay kusoo aroortay marka ziyaadada labada kala qaada ee asaabicda lix ka dhigtay waa ziyaada shaada wey daliilka saddexaad walimuslimi can ibni cumara marfuuca yaطwi llahu ilaahay waa duubaya asamaawaati samooyinka ywma alqiyaama uma yaahuduuna deetana wuxuu ku qabanayaa biyadihi lyumna gacantiisa midig uma yaquulu wuxuu ohanaya ana almaliku aniga boqorkii ayna aljabaaruun maye kuwii awoodda sheegan jiray ayna mutakabiruuna kuwii iskibrin jiray maye uma yawi dabeetana waa duubayaa alardiina dhulalka asabca ee toddobadaa uma yaakhudhuna wuxuu ku qabanayaa bishimaalih uma yaquulu wuxuu ohanaya ana almaliku ayna aljabaaruun ayna almutakabiruun xadiidkan saa musanifku uu sheegay waxaa wariyey muslim laakiin dikru shimaal tafarada bihi cumar ibnu xamza ibnu cabdillaahi ibnu cumar waxaa la keliyoobay sheegista shimaalka oo ah bidix cumar ibnu xamza ibnu cabdillaahi ibnu cumar waana daciif ninkaas tafiirta cabdillahi ibnu cumar buu ka mid dacafahu yaxya ibnu maciin wanasaa-i wa qaala axmed abu xaatim axaadiiu manaakiir wa kana miman yukhti kama qaala ibnu xibaan walahu axaadiiu unkirat calayh xadiid lagu inkirayna waa jirtaa la wuu ku khaldamay sida ku taal tarjamadiisa fi miisaan اlictidaal اdahabi isagoo marka horeba sidaas ayuu haddana la keliyoobay dikru shimaal saa'ir riwaayaat dikru shimaal kuma yaal waxaa ku yaal uma yaakuduhuna biyadihi اlأkhraa gacantiisa kale oo marka aan bidixna lagu sheegin midigna lagu sheegin marka riwaayaddiisu waa riwaaya munkara culimada saa sheegtay waxaa ka mida alqurطbi fi اtadkira wakadalika albayhaqi fi اlasma wالصifaat inay shaad tahay buu tilmaamay waxyaabaha daciifinaya riwaayaddiisa waxaa ka mida in xadiidkani uu ku yimi fi صaxiixi muslim can cabd llahi bn camr bn اlcaas marfuuca ina almuqsiطiina cinda allahi calى manaabira min nuur can yamiin الraxman caza wajala wakiltaa yadayhi yamiin labada gacmood ee ilahay ba inay yamiin yihiin buu rasuulku alayh الsalatu slam tilmaamay culamaau ahli الsuna way isku khilaafeen masalada ku saabsan waصfu yad اllahi اlأkhra bالshimaal iskumay khilaafin in labada gacmood ee ilaahayba yemiin lagu sifeeyo wakiltaa yadayhi yemiin in mid si gaara ah yemiin loogu sheegana fayaakuduhuna biyemiin iskumay khilaafin laakiin mid shimaal bidix ma lagu sheegayaaba isku khilaafay culimada qaar waxa waa lagu sifaynaya xadiidkan baanay daliishadeen fayaakuduhuna bishimaali culimada saa tagtay waxaa kamid ah addaaramiyu raximah llah ibn saciid الdarmي kitaabkiisa النqd عalى الmirisi marka shimaalka isagu wuu sugaya xadiidkan baanu daliishanaya halkan masale muhima ku taal kitaabkaas oo ninkaa uu radinaya athalji oo isagu jaa uu ku tilmaamay ayaa wuxuu leeyahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala yadayni xaqiiqiyatayni aanu ku sifaysnayn waxaa u daliila buu yidhi in labadaba yemiin lagu sheegay wakiltaa yadayhi yemiin wakiltaa yadayhi yemiinu baa u daliila yadaani aqiiq xaqiiqiyataani inaanu ilaahay lahayn oo hadday laba gacmood iyo labadaba yemiin laguma sifeeyeen siaan dadkaba loo oran waxa weeyaan labadiisa gacmoodba waa midig ama labadiisa waa bidix ahaa midna waa midig midna waa bidix marka riwaayadan muslim ee shimaalka tilmaamaysa ayaa cumaan ibnu saciid uu ku radinaya uu leeya midna yemiin waa lagu sheegay midna shimaal waa lagu sheegay labadabana yemiin waa lagu sheegay sababta labadaba yemiin loogu sheegay waxa weya in la caddeeyo tan shimaal lagu sheegay inaanay ta kale ka naaqusnayn oo aanay la mid ahayn shimaalka addoomaha iyo dadka dee shimaalu linsaani anqasu min yamiini soo ma waxaa wakiiltaa yadehi yamiin loo yihi si loo caddeeyo inaanay yadhu lyusra ahayn anqasa min yadihi lyumna saasuu odhanaya ka warrama shubahadaa odhanaysa hadday yadaani xaqiiqiyataani yihiin labadaba yamiin laguma sifeyn wakiiltaa yadeh yamiin lama dhahdeen hada waa huraan luatan wawaaqican wax beena weya waaas soomaaligaa bay ku jirtaaba iska daa iska dhaaf luqada carabeed laba midigle meel maqal hebel waa laba midigla la ohanaya labadiis gacmoodba midig baa lagu sifaynaya ya ayib calaa kuli xaal hadday shimaal riwaayaddu ku sugmi lahayd ilaah weyn usugi lahayd waxaan lahu yamiinu walahu shimaalu wakiltaa yadayhi yemiin baynu odhan lahay miyuu naqsi ka dhalanaya in shimaal lagu sifeeya marka ta makhluuqa uga qiyaas qaatuu naqsi ka dhalanaya ila shimaalu makhluuq baa ka awood yaroo ka naaqusan yemiinahu soo ma dee inagu tanaynu ilahay usugayna ma ti makhluuqa maya riwaayadda wakiltaa yadayhi yemiinna in ilaahay shimaal loo sugo hadday riwaayaddu sugmi lahayd kamay hor timaadeen oo waxaa lagu jamcin lahaa in la idhaahdo wakiltaa yadayhi yemiin waxaa loo yihi iyadoo midna magaca yemiin le midna shimaal leh si loo caddeeyo loo waadixiyo ana shimaalahu laysat bianqasa min yemiini wax nuqsaana inaanay shimaalkiisu lahayn soo war cad culimo kaloo badan oo shimaal sugtay riwaayaddan daliishaday waa jiraan sheekha musanifkabaa kamida se masaailka aynu ku arki doono sadiq xasan khan baa kamida sheekh ibnu bas baa kamida sheekh maxamed khaliil haras almasri ayaa kamida lakin akaru ahli cilmi imaamu axmed wakayruhu jamaahiiru ahli suna waxay ku tageen inay riwaayaddu shaad tahay sababtay usugi waayeenna waa taas waay daliilka afraad warwiya waxaa laga wariya can ibni cabaasin qaala wuxu uhi ma samaawaatu samooyinkii ma sabco todobada ahaa iyo walaraduuna dhulalkii asabcu ee toddobada ahaa fii kafi raxmaan allah raxmaankaa kafkiisa kuma aha ilaa ka khardalatin ilaa xabad yaroo midhaa mooyaane fii yadi axadikum midkiin gacantiisa ku sugan yacnaa samooyinka dhulalku markuu ilaahay gacantiisa ku qabto waxay u yar yihiin sida xabadda yar ee midhaha ah xabatu alkhardalatu waa alxabatu sagiira wayudrabu biha almathalu fi siqr waxa yar baa tusaale looga dhiga waa midho aada u yaryar wey siday midhahaasi midkii maruu kafkiisa saaro ay aada u yar yihiin ayaa samooyinkiiyo dhulalku ilaahay kafkiisa ay ugu yaryihin iyagoo makhluuqaadka waaweyn musanifku aharkan cidda warisay ma sheegin ibnu jariir baa ku wariyay tafsiirkiisa wa sanaduhu daciif camr ibnu malik annakri ayaa sanadkiisa ku jira ibnu cadi wuxuu ihi fi tarjamati fi lkamil camr ibnu malik nakri basriyu munkar xadiid can iiqaat wayasriq اxadii weliba waa tuug bu hi xadii xada samictu aba yacla yaquul camr ibnu malik annakri kaana daciifa adaliil اkhaamis waqaala bnu jariir wuxuu yihi xadaanii yunus qaala anbana bnu wahbin cabdillahi bn wahb qaala wuxu uhi qaala bnu zayd waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam abuuhu baa taabiciya mawla cumar ibn khaaab buu ahaa qaala xadaanii abi oo zayd ibnu aslama qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ma samaawaatu samooyinkii maha sabcu ee toddobadaa ah fi lkursiyi ee fii janbi lkursiy kursiga ilaahay haddii la garab dhigo ilaa ka daraahima shilimaan oo kale mooyaane sabcatin toddoba ah oo ulqiyad la duldhigay fii tursin ay wudicad calaa tursin gaashaan la duldhigay macanaa baalkaa la ysaga dhigo warmaha iyo hubka dee qofka qarinaya wax yar bay noqonayaan soo maa sida shilimaantaasi gaashaanka dushiisa ugu yaryihiin baa samooyinka toddobada ay kursiga haddii la garab dhigo wax yaryar ay noqonayaan marka macnuhu waa alkursiyu acdamu min asamaawaati sabc kursigaa ka weyn samooyinka toddobada ah waa zayd bnu aslam waa taabici riwaayatu can nabiy maxay noqonaysaa mursal soo ma mursal marka de xadiidkana waa mursal isnaaduhu daciifu jidda marka irsaalka laga yimaado de waa min ariiqi cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam wahuwa matruuk waana matruuk abihina waa taabici nebiga wax ka wariyey mursalkuna ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi mima samicahu can gayri oo waxa taabici uu nebiga utiiriyo ee nebiga aanu ka maqale cid kale ka maqlay oo taabici hadduu nebiga utiiriyo wuxuu ka maqlay mursal daciifa maaha kaas alkursiy waa mawdic اqadameyn sida cabdullahi ibnu cabaas uu ku fasiray fii tursina tursuna waa maa yutawaqaa bihi fi lxarb waa waxa dagaalka marka lagu jiro hubka la dhigo daliilka lixaad wa abu darin wuxuu yihi abu darin alkhifaari wa samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam yaquul isagoo leh ma lkursiyu kursigu maha fi lcarshi ay fi janbi lcarshi marka carshiga la garab dhigo ilaa ka xalqatin baraarug oo kale mooyaane min xadiidin bir ka samaysan oo ulqiyat lagu tuuray beyna dahray falaatin min alard meel banaan oo ban ah oo dhulka kamida dusheeda lagu tuuray marka marka hore xadiidka hore muxuu tilmaamay toddobada samo inuu kursigu aada uga weyn yahay soo maha xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa inuu carshigu ka weyn yahay kursiga isna cidda warisay ma sheegine ibnu jariir baa wariyey xadiidkan fii tafsiiri wa daciif isaga laftiisu waa min ariiqi cabdiraxmaan ibni zayd bni aslam can abiihi can abi dar wa huwa daciif cabdiraxmaan saynu sheeganin bal waa matruuk wa abuuhu a zayd ibnu aslamna lam yasmac min abi dar xaggaa marka laga gana waa munqaطic walilxadiiثi طرق أخرى wakuluha waahiya laa taslxu fi shawaahid asaaniid kale waa leeya wada daciif oo aan markhaati noqon karin waxay culimadu ka hadlaan carshiga iyo kursigu ma isku mid baa afar qowl bay ku leeyihin sida صaxiixiina waxa wey ana kursiya غayr kursiga iyo carshigu ay kala duwan yihin wa ana alkursiya huwa mawdicu lqadamayn waxaana tusinaya ma rawaahu alxaakimu fi lmustadrak wa saxaxahu can saciid bni jubayr can ibni cabaas qaala alkursiyu mawdicu qadamayhi buuri wاlcarshu laa yuqadaru qadaruhu yani qadarkiisa iyo weynidiisu wax la garan kara maaha oo ilahay baaba cadamo ku sifeeyey carshi daliilka toddobaad can ibni mascuudin qaala wuxuu uhi bayna samaai dunya samada addunya walatii taliiha iyo ta ku xigta khamsu miati caamin ay masiiratu khamsi miati caamin masaafo shan boqoloo sanood la socdaabaa udhaxaysa wa bayna kuli samaain wa samaain sama iyo samo kasta oo ku xigtana khamsu miati caamin masiiro la socdaa udhaxaysa wa bayna samaai saabicati kursigana khamsu miati caamin wa bayna alkursiyi walmaa kursiga iyo biyo carshiga ka hooseeyana hamsu miati caamin baa udhexeeya walcarshuna fowqa almaa biyahaasu ka sareeya biyaha badda maaha waa biyo kala weeye xagga sare inaga xiga wallaahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiguu ka sareeya laa yakfaa calayhi ilaahay kama qarsoono shayun shay o min acmaalikum acmaashiina kamida si kastoo aada u qarisaan idinku ama idinka idinka qarsoon yihiin akhrajahu ibnu mahdiyin can xamaad bni slm can caasimin can zirin can cabdillahi wa cabdillahi bni mascuud zir bn xubaysh warawaahu binaxwi can ilmascuudiyi can caasimi can abi waaili can cabdillahi bni mascuud qaala waxaa sidaa yihi alxaafid الdahabiyu raxima اllahu tacaala qaala wuxuu yihi dahabi walahu طurqu xadiidkan wuxuu leeyahay asaaniid kale xadiidkan ibn khuseyme fi kitaab الtawxiid buu ku wariyey aطabaraaniyuna fi lmucjam اlkabiir wاlbayhaqiyu fi asma wالصifaat wasanadu xasan walahu xukm rafc xadiidka marfuuca baanu la xukmiye lanna milahu laa yuqaalu biray wax ra'yi lagu keeni kara ma aha hadalka dahabi ee musanifku raxima llahu tacaala uu ishaarayna wuxuu ku yaalaa kitaabkiisa alculuw ayuu ku qorayay wlcarshu fowqa almaa waxay taas daliil u tahay ana alcarsha acla makhluuqaat wallahu fowqa alcarshina waxaa ku sugan ihbaatu culuw illahi calaa khalqi wa calaa carshi inuu ilaahay khalqigiisa ka sareeyo carshigiisana ka kor noqday walaa yakfa calayhi shayu min acmaalikumna fiihi ihbaatu sacati cilmi illah wa ixaatatihi bikuli shay cilmiga ilahay ballaarhnidiisa iyo shay walba inuu koobay daliilka sideedaad oo can ilcabaas bni cabdilmualib qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam hal tadruuna ma garanaysaan kan bayna الsamaai walardi samada iyo dhulka masaafada udhaxaysa qulna waxa hi allah warasuulu aclam qaala wuxu uhi beyni wa masiratu khamsi miati sana masaafo shan boqol oo sanadood la socdaa udhaxaysa wa min kuli samaain samo kasta ilaa samaain ilaa samo kale laga gaadho masiiratu khamsi miati sana wa kithafu kuli samaain samo kasta qaradeeduna waa masirau kamsi miati sana bayn samaai saabca samada toddobaad iyo alcarshina inta udhaxaysana baxrun baa ahaatay bad oo carshiga ka hooseysa samada toddobaadna ka sareysa bayna asfalihi baddaa halka u hooseysiiyo waa calaahu iyo halka u sareysa baddaa kamaa bayna asamaai walard waa inta dhulka iyo samada udhaxaysa oo kale oo masiiro la socdo oo sanood wallahu ilaahayna fowqa dalika waa carshiga ayuu ka sareeyaa walaysa yakfى caleyh kamana qarsoomo shayun oo min acmaali bani aadama ka mid a ah. akraju abu dawuuda wagayruhu lafdigan musanifku raxima llahu tacaala halka matniga ku qoray waa lafdu اlxaakim fi lmustadrak lafdiga tirmidi iyo abi dawuud iyo can cabaas bn cabdilmualib waa ka yala duwan yi waxaa ku jirta zacama qaala zacma anahu kana jaalisan fi baطxa fi cisaabati warasuul llahi jaalisu fiihim id marat calayhim saxaabat daruur baa soo martay rasuulka saxaabada fadhiya fanadaru ilayha faqala rasul hal tadruuna masmu haadih magaceeda miyaad garanaysaa buu isagoo daruurta sheegay qaaluu nacam hada saxaab qaala rasuul llahi wlmuznu qaalu wlmuznuna iyadun baa la idhaha qaala rasuul llahi wlcanaan qaaluu wlcanaanna waa iyado uma qaala lahum rasuul lah hal tadruuna kam bucdu ma bayna الsamaai wاlard qaluu la wallahi ma nadri qaala faina bucda ma baynahuma ima waaxidaة waima اthnataani aw halaaثu وasabcuuna sana ada u fiirso say u kala duwan labada riwaaya riwaayada matniga uu musanifku ku keenay maxaynu nihi lafdiga tirmidiya abu daawuud may warin yaa wariyey xaakim fi mustadrak lafdiga tirmidiya abi daawuud aad buu uga duwan yahayba oo samadiiyo dhulka koob iyo toddobaatan ama labiyo toddobaatan ama saddex iyo toddobaatan sannadood masaafo la socdaabaa udhaxaysa aad bay u kala fogin soo maha saddex iyo sannadood iyo shan boqol oo sannadood wasamaa alatii fawqaha kadalika samada koobaad samada ka sarreysana intaasoo kalea udhaxaysa xatى cadadahuna sabca samawaati kadalik uma qaala fawqa الsamaai الsaabicati baxru bayna calaahu wa asfalihi kama bayna الsamaai ilى الsama wa fawqa dalika hamaaniyaة awcaal waxaa kasii sareeya sideed orgi buureed wa bayna adlaafihina wa rukabihina mil ma bayna samaai ilى sama uma fawqa ظuhuurihina اlcarsh bayna asfali wa calaahu mil ma bayna samain ila samain wallahu fawqa dalik markaas aad bay u kala duwan yihin riwaayaatku wa hada mima yadulu calى ahamiyati الrujuuc ilى اlasl kutubta wax soo naqlisa halkay ka soo naqliyeen inaad u noqotaa waxaanu nihi faa'iidooyin bay leedahay maxaa kamid ah haye inaad faa'iide kale ku aragta taasaan ka haya sugnaashuu sanad iyo waxaan laagu baahan yahy haye صaxiix yani an yakuna fi naqli khaطأ hal fi naqli khaطأ am sawaab siduu usoo naqilay si saxdeed miyay tahay mise khalad baa galay wahmi baa galay had ya jeer usuusha wax ka naqli alusul irjic ilى usul masaaisha whada اladي afcalhu ana haddaan masأalo kitaab soo naqile arko arjicu ilى اlasl waqad wajadtu fi dalika fawaaئida kaiira haye ti oro kale asax khalad bayaan ahaane inuu bilmacna kusoo naqilay iyo iyo inuu bilafdi kusoo naqilay waay xadiidkana waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira cabdullahi bn cumayr alkufi wahuwa majhuul isagoo majhuula haddana qad idaraba fii riwaayati lihada alxadiid oo xadiidkan si iskhilaafsan buu u wariyey taarata yarwi can ilaxnaf can ilcabaas oo biwaasitu cabaas kaga warinaya taaratan can ilcabaas mubaasharatan wa taaratan yarwi marfuucan isagoo hadalkii nebiga wa ukhraa mawquufan waxaa kaloo sanadkiisa ku jira simaak ibnu xarb oo ka wariyey ninka cabdullahi ibnu cumayra tafarada bi hada alxadiid watafarad tafaruduhu gayru maqbuul wuxuu la keliyoobana lama aqbalo kama qaala النasaaئي waاkhtulifa caleyh fi sanadi weliba haddana ruwaadda isaga kasii warinay simak ibn xarb siday ugu wari uga wariye waa isku khilkhilaafeen haddaba hadday sugnaan lahaayeenba labadan riwaaye ee kala duwan ee midna ay masiirada ka dhigtay khamsu miyati caam midna koo iyo todobaatan ama labiy todobaatan ama saddex todobaatan sanadood sida laysu waafajin lahaa waxaan ku arkay eh, iyadoo laga soo naqilay sheekh ibnu bas kitaabkiisa tacliiq ilmufiid inuu yihi waa alikhtilaaf waa calaa xasabi asayr wasaa'ir yacanaa masaafadu waa isku midun horta yan ilahay wuu abuuray siduu u abuurin bu ayuun baan weli yahay laakiin masaafadu inay kala duwanaato waxaa keenaya socodka iminka haddii la idhahdo tusaale ahaan eh, qofka hargeyse ka safraa ee berbere u safraa wuxuu ku gaadhayaa saacad haddana la hahdo wuxuu ku gaadhaya laba saac ada la hahdo wuxuu ku gaahaya saddex sac ada la hahdo afar saacadood hadalladama mid baa beena me been maaha de waxay ku xidhan tahay muxuu muxuu fuulay de miyuu lugeeyey siisow buu fuulay fiaid buu fuulay diyaarad buu raacay ayay ku xidhan tahay soo maa cidda soconaysa ayaa masaafada inta lagu jaraya ay ku xidhan tahay iyo xataa hadday isku mid yihiin laba qof baa lugeeyey gabiili bay u lugeeyeen inta hargeyse ka lugeeyeen masaafada iyadoo isku miduuna haddana intaa masaafada jaristooda ay ku qaadanaysa way kala duwanaanaysa mid waa mid gaabiya mid waa mid tallaabo dheereeya mid waa mar mid marba sii nasnasanayo daalaya mid waa mid socodka dabada isugu qabanaya soo maa marka masaladana iyadoo sidaa loo tasriixiye waxaan ka helay markii dambe kitaab tawxiid libn khuseyma oo wuxuu yihi fi ljamci bayna riwaayaat اmukhtalif fi lmasira alati bayna kuli samaayn walacalahu yakطr bibali bacdi muqtabis اlcilmi ana khabr اcabaas bn cabdilmuطalib can الnabiy fi bucdi ma bayna الsamaai ila lati taliha khilaafu khabr ibni mascuud dadka cilmiga raadiya waxaa dhici karta inay kusoo dhacdo labadaas inay iskhilaafsan yihiin xadiid walaysa kadalik wahuwa cindana id اlcilmu muxiiطu ana sayra yakhtalif waxaa la og yahay socodku inuu kala duwan yahay sayr الdawaabi min alkhayl wاlhujn wاlbigaal wاlxumr wاlxumr wاlbil wاlxumr wاlbil wa sibaaqi bani aadam yakhtalifu ayضا فجائز أن يkون النبي المصطفى أrاada بqwله بعd ma بynهma اثنتان أو ثaلاث وسبعوuنa سنة أي بsayr jawاad jawaad الركاab jawaad الركاab bkasr الra min الkhayr yaعni marka lagu socdo la fuushan yahay fardaha wanaagsan وبن مسعوudna أrاada masيرة الرiجاaل min بني aadم oo xadiidka masaafada soo koobay in ujeeda haddii faras dheereeya la fuulo la fuuli lahaayo masaafada la jari lahaa xadiidkan masaafada dheer sheegeen haddii la lugeyn lahaa aw masiiraة الbigaali wاlxumr aw اlhujn min albaraadiin barduunku waa faras faras fardaa nooca uxune faras fardaa turkiga way gaagaaban hadda dameeray ka gaagaabay aw غayr اjawaadi min اlkhayl ama faras aan faras fiicanahayn falaa yakun axad اkhabareyni mukhaalifa lkhabr اآkhar wa hada madhabuna fi jamiiع اculuum waa inaanay laba xadiid oo صaxiix iska hor imanayn ana kula khabarayni yajuusu an yualafa baynahuma fi اlmacnى lam yajus an yuqaala huma mutadaadaani mutahaatiraani calى ma qad bayanahu fi kutubina axaadiiaas mid mid umaynaan sheegin waju dilaalaha siday utusinayaan maqsuudka baabka waayo waju dilaalahoodu waa waaxid marka wajhu dilaalati hadi axaadiid calى maqsuud اbaab ana fiiha bayaana cadamaة اkhaaliq dhammaantoodba waxaa ku jira caddayn la caddaynaya allaha khaaliqa weynidiisa xayثu tasguru fii yadayhi اmakhluuqaat اlcadiima ilaahay gacantiisa makhluuqaadkaasi aadka u waaweyn markuu ku qabtay wax aada u yaryar bay noqdeen marka cadamatu cadamat llahi buu xadiidku sicadu tilmaamaya makhluuqii weynaabaa ilahay agtiisa wax yar ku noqday cadamat llahi daatan wa qudratan ilahay daat ahaan iyo awood ahaan iyo sifa ahaan ba inuu weyahay bay taasi daliilu tahay bihada istaaq istaxaqa allahu lcibaada cadamada iyo weynidaas oo ilaahay rabbinimadiisa sifaadkeeda kamida ah ayaanu ilahay cibaado ku mutaystay watanazaha can shirk qofka taa gartaa yuwaxid llah walaa yushriku bihi shaya ilahay waa keliyeynaya u shariik yeeli maayo sheekh sulayman ibn cabdillaahi fi taysir cazi xamid wuxuu ku ui wahadihi axaadiid wma fi macnaaha tadul calى cadamat اllah wa cadiimi qudratihi wa cadiimi makhluuqaatih waqad tacarafa subxaana watacala ilى cibaadihi bisifaati ilahay addoomihiisa wuxuu isku baray sifaatkiisa inuu sheegay wa cajaa'ibi makhluuqaatihi inuu u sheegay wa kuluha tadul calى kamaalih wa anahu huwa اlmacbuud waxda la shariika lahu fi rububiyati wa ilaahiyati watadul calى ihbaati sifaati lahu calى ma yaliiqu bijalaali اllah وcadamtه إثbاta بlا تمثيل وتنزيها بlا تعطيل وhذا هو الذي dلت عlيه نصوص الكتاaب والسuنة وعlيه سلف الأمة inuu ilahay صفاaت كmاal lihi وأئمتها وmن تبعهم بإحسان واkتفى أثرهم على الإسلام والإيمان قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير qwله تعالى والأرض جميعا qبضته يوم القيامة macneedu yahay yaqbiduhaa biyadihi xaqiiqatan sida xadiidka cabdillahi bn mascuud ku sugan athaaniyatu ana hadi lculuum culuumtan ku saabsan ilaahay sifaadkiisa iyo wa afcaalahaa iyo afcaashaa la xidhiidha baaqiyatun mid baaqi kuwaabay ah ahayd cinda alyahuud aladiina kuwaasoo fii zamanihi sala allah alay wasalam waqtigii nebiga joogay lam yunkiruha may diidin walam yatahawaluha macnaa waxay ka mid tahay masaaisha ay ka heleen kutubtii ilaahay u soo dejiyey waxyaaba aanay taxriifinaynay bedelin ayaanay ka mid tahay ilahay sifaadkiisuna waa wax kutubtu ay isku waafaqsan yihiin aلثaaliثaةu ana alxabra caalimka yahuudiga lama dakara markuu usheegay linabiyi sal ه alay waslam sadaqahu warkaas runnimadiisuu rasuulku u muujiyey wanazla qur'aanu qur-aankiina waa soo degay bitaqriiri dalika arrinkaas sugistiisa markaa saddex waji oo tasdiiqu nabiy liqowl xabri tusinaya baynu sheegnay soo ma aada xusuusa wanazla qur'aanu bitaqriiri dalika hadalkaa daahirkiisu waa maxay in hadalka yahuudigu uu horeeyey oo aayadda soo degisteedu ay dambeysay soo ma oo hadalka yahuudigu sabab u ahaa nuzuul aaya taasina kuma jirta axaadii waxaa ku jirta un markuu yahuudigu hadalkan yidhi inuu nebigu aayadda akriyey intaasaa ku jirta waay marka sida صaxiixi waxa weeye sida xadiidka cabdillahi bn mascuud kusugan uma qarأa qawlah wama qadar lah xaqa qadri marka aayaddu horay usoo degtay aayaddoo jirta ayuu yahuudigu hadalkan yihi marka aayaddu wuxuu yahuudigu sheegay way waafaqaysa lakin wuxuu yahuudigu sheegay sababu nuzuul uma ahayn wuquucu daxik masalada afraad qosalkii dhicistiisa min anabiyu ka dhacay cindama dakara alxabru markuu sheegay caalimkan yahuudeed hada alcilm alcadiim bimacnaa taas maxay tusinaysaa tasdiiq iyo iqraar iyo ihbaat ayay tusinaysaa waxaanu ku qoslay rasuulku in cilmigaa cadiimkaa weli ay sii hayaan oo a cilmi xaqa oo runa iyagoo macruuf ku ahaa inay bedeleen diintii ilaahay uu usoo dejiye kitaabka ilahay usoo rogay alkhamisatu atasriixu caddaynta la caddeeyey bidikri lyadayn labada gacmood sheegistooda iyo wa ana samaawaati in samooyinka fi lyadi lyumna gacanta midig ay ku sugan yihin oo ilaahay uu ku qabanayo walaradiina dhulalkiina fi lukraa ta kale xadiidka cabdillahi bni cumar fi saxiixi muslim ayay ku jirta ihbaat lyadayn lilahina kitaabka iyo sunaa waa kusoo aroortay waa mima ajmaca aleyhi lculamaa ilaahay gacmihiisuna kuwa makhluuqa lamid maaha sida sifaadkiisa kalebaanay ulamid ahayn waxa inuu ilahay iyada usuga ay ku culustay in qof markiiba ka suuraysanaya dulmakhluuq inay lamid tahay oo tamhiil ku dhacaya asaadisatu atasriicu caddaynta la caddeeyey bitasmiyatiha magacaabista gacanta kale lagu magacaabay damiirku fil ukhra aduu unoqonaya ashimaala lagu magacaabay oo haddii lagu dhiso inay riwaayaddu sugan tahay mana sugnaba inu nidhi hadday riwaayaddu sugnaato maxaa lagu fasiraya wakilta yadayhi yamiin ya inaan tan shimaal lagu sheegay nuqsaani ku jirin sida makhluuqa shimaal makhluuq siday nuqsaani ugu jirto marka dafcu yuxmal calى dafci tawahumi nuqsaan bitasmiyatiha shimaal asaadisatu atasriixu bitasmiyatiha shimaal asaabicatu dikru jabbaariin sheegista la sheegay kuwa awoodda sheegtay walmutakabiriin cinda dalika wayl ljabaaruuna eyl mutakabiruun iyo waxaa la wada sheegay wax tusinaya ilaahay cadamadiisa marka aljabaar mutakabiru xaqiiqatan almustaxiqu lidalika ilahay inuu yahay baa la muujinaya ee insaanka awood sheegtay kibirna muujistay inuu gardaran yahay waxaanu lahayn uu sheegtay macnuu waxa weeye bal kuwii awoodda sheegan jiray ee kibri jiray bal maanta arinta noocaasa ha sheegtaan mala sheegan karaan athaaminatu qawluhu kakardalati fi kafi axadikum mafiyadi axadikum baa idin qabsa fi kafi axadikum waayo wuxuu jeedaa ma asamaawaat sabcu walarduuna sabcu fi kafi raxmaan ila kakardalati fi kafi axadikum taasina waxaad tusinaysaa makhluuqaadkaasi siday wax yaryar u noqdeen fii yad illah iyagoo makhluuqaad waaweyn marka kuwa kale loo eego taasina waxay daliil u tahay calaa cadamat illah ataasicatu cidam lkursiy kursiga weynidiisa binisbati ila marka samada loo eego wama samaawaatu sabcu fi lkursiyi ila kadaraa'ima sabcatin ulqiyat fi tursi alcaashiratu cidam lcarshi carshiga weynidiisa binisbati ila kursiy marka kursiga la garab dhigo wama lkursiyu fi lcarshi ilaa kaxalqati min xadiidin ulqiyat bayna dahri falatin min alard alxaadiyata cashara ana alcarsha carshigu ayr kursiy kursiga midaan ahayn wey wlma iyo waayr lma waa kala duwan yihin carshu cala lma baa la yihi cid tihi carshiga iyo kursigu waa isku midna maynaan arag laakiin waxaynu aragna cid tihi kursiga iyo carshigu waa isku mid marka inay kala duwan yihin bay axaadiidu tilmaamaysa ibnu cabaasna waa kala duway ee yihi alkursiyu mawdicu qadamayhi wاlcarshu laa yuqadaru qadaruh ta kale mid walba sifaat gooniya baa loo sheegay oo sifaatka kale ka duwan taas waxay tilmaamaysa inay kala duwan yihin athaaniyata cashara kan beyna kuli samaain ilى sama oo xadiidka ibnu mascuud maxaa ku sugan hamsu miyati caam xadiidka cabaasna halaaثu wa sabcuuna sana athaalidata cashara kan beyna asamaai asaabicati wاlkursiy waa la mid shan boqoloo sanood masaafo la socdo ama saddexiyo toddobaatan araabicata cashra kan bayna alkursiyi walmaa iyadana waa lamid alkhamisata cashra ana alcarsha carshigu fowqa almaa biyuu ka sareeya walcarshu fowqa almaa wa kaana carshu cala almaa baa qur-aankana ku timi asaadisata cashra ana allaha ilaahay fowqa alcarshi wallahu fowqa alcarshi baa xadiida ku jirta asaabicata cashra kan bayna asamaai waalard samadiiyo dhulka intee udhaxaysa ay baynahuma hamsu miati sana athaaminata cashara kithafu kuli samaain hamsu miati sana samo kasta qaradeed waa shan boqol oo sanadood masaafo la socda sida xadiidka cabaas baa lagu ayaa lagu sheegay taasicata cashara ana albaxra badda aladii kaasoo fowqa samaawaati samooyin ka sareeya bayna asfali badda halkeeda u hooseysa iyo wacalaha halka u sareysa hamsu miati sana weeye oo masaafo shan boqol oo sanadood loo socdo wallahu aclam sida xadiidka cabaas ibn cabdilmualib ku sugan weeye halkaas ayaa kitaabkii uu inoogu dhammaaday ilahay baynu subxana watacala umahadnaqaynaa aladii yasara lana qira'aةa hada اlkitaab wa kitaabaةa sharxi oo sidaan maanta u dhameeyey kitaabkan akrintiisa iyo tadriiskiisa waxaan dhameeyey qorista sharaxiisa oo ah kun iyo saddex boqol oo safxadood oo weli aanay ku jirin muqadimaadkii iyo faharistii oo kolley iyaguna safaxaad badan kordhin doona waxaan u arkaa inay tahay nicmatun min allahi subxana wa tacala wa asal allaha fi dalika alikhlaas ilahayna waxaan ka baryayaa camalkaas inuu noqdo camal ilahay daraadiya wa an yanfacanaa bihi wa an yanfaca bihi jamiica almuslimiin wa yanfaca bihi طulaabana fi hadihi dowra ilahay waxaan ka barya muslimiinta o dhan aniga inugu anfaco marka koowaad cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo ajar ahaan muslimiinta o dhanna inu ku anfaco ardayda dowladan ee dhegaystay ee u sabray muddadaa dheer aynu wadnayna ilahay waxaan ka baryaa inuu ku anfaco cilmi naafica ah uga dhigo caqiido suubanna ilaahay inuu ka siiyo iyo camal fiican waa isaynu sheegnay caqiidadu ma aha masaa'il la barto oo la rumeeyo un waa arin saameyn badan ku leh qofka iimaankiisa akhlaaqdiisa cibaadaadkiisa iyo noloshiisa oo dhanba marka ilahay subxana watacaala sidaa hainooga dhigo ilahayna hainaga dhigo kuwii dadka ku anfaca cilmigaasi aynu baranay suu noqdo cilmi mubaaraka cilmigu wuxuu yahay mid barakale markaaad naftaada ku anfacdo dadka kalena marka aad ku anfacdo oo naftaada aad ku islaaxiso daahiran oo baatinan kor iyo kalba dadka kalena aada ku islaaxiso intii kitaabkaaynu wadnay oo muddo ahayd waxaa laga yaabaa in arday ama ardayda qaar ka midii ay karaahaysanay lahaayeen sharaxu u dheeriya masaa-ishuna way badan tahay laakiin waxaan u malaynayaa iminka maantoo kitaabku inoo dhammaaday marka la bilaabayo kitaab ama fanu min alfunuun qofka way dhacda had iyo jeeraal inuu ka hor yimaado gaar ahaan haddii waxoogay la faahfaahiyo laakiin qofku maalimo maalinta ka dambaysa ayuu la qabsadaa markaa markuu dhameeyo wuxuu garanayaa yaani faa'iidada uu helay inta ay leeg tahay ayuu garanaya waxaan rajaynayaa masaa'il badan oo haddii matniga kitaabka un aynu dul mari lahayn maanta kuwa yaqaana aynaan ahaaneen aniga iyo idinkuba in sharixii aan qorayey kutubta uga noqonayey isla markaana idinmaan wada akriya in sharax odhanna ma kun iyo saddex boqoloo safxadood baana lagu dul akriyay la abadan intaa uludkeedna maaha bal cushrigeedna maaha intan idin akri ikhtisaar baan ku sameynaya markaan la sheekh hebel baa yidhi hadal dheer on ka soo raray baa meesha ku yaala haddaan akriyi lahaa wakti dheer bay qaadan lahay lakin idinka waan idin ikhtisaarinay waan idin koobay marka ilaahay subxaana watacaala ayaa ina waafajiyey hada kuluhu bitawfiiq illaahi wa hidaayatihi wa tasdiidih allahasaynu ku ammaanaynaa aynu uga mahadnaqaynaa kitaabkana waxaa odhan laha hala muraajaceeyo waxaynu bilaabi doonaa in sha allahu tacaala maalinka berri a kitaabkii kitaabkan ku xigay oo kashfu shubahaat waxaanaynu doonaynaa muddada kooban ee ka horeysa ciidda inaynu kitaabkaa dhadhaweyno haddii aynaan dhamaynba kitaaba ka shubahaadka waxaa isagana jira talkhiis iyo tartiib aan markii ardaydii hore aan u dhigay aan ku sameeyey oo kooban ilaa konton safxadood meelahaasa marka matnigana insha allahu tacaala walaalaha waan u sheegay matnu shubahaadkana xagga hore lagaga daabici doonaa waxaanaan u bixiyey taxsiilu rakabaat fi talkhiisi wa tartiibi kashfi shubahaat ujeeddadan u sameeyeen waxa weeye inaan ardayga usoo dhoweeyo kitaabka fahamkiisa oo aan ka caawiyo xagga tartiibta masaajishku siday u dhigan tahay waxaan yihi musanifku raxima llahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ka dhigay laba qaybood iyo khaatimo qeybta koowaad waxay koobsanaysaa qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel qeybta labaadna qodob hebel iyo qodob hebel khaatimaduna laba masalo marka fahamkiisii bay aad iyo aad usoo dhaweynaysa marka matnigaynu akriyeynaa wanastaciinu bitalkhiis isna waynu kaalmaysanayna oo inaad masaa-ishii markaa dabdiso maskaxda ku qabato ayuu kuu fududeynaya wa hada waxaa jira ziyaadaad ku jira talkhiiskaygaas oo matniga ka shubahaadka aan ku qorayn oo tusaaleahaan dee ay kamid tahay masaaisha qaarkood sa maslة اcudr biاljahli oo kale iyo balaa'imaة najd qaar badan oo kamid oo masaladaa ku tegay alcudr biاljahli fi masaa'il shirk ayaynu ka hadlayna iyo masaaisha qaarkood oo dee kitaabka ku yaala ziyaadaad iyo idaafaad aynu ku daray iyadoo aynaan dee matniga dhex gelin ay ka socan tahay markaa sheekh maxamed baa insha allah idiin soo diri doona kitaabkaas haddii laga gaadhsiiyo ilaa beri subaxa matniga kashu shubahaadkana waad soo qaadan doontaan ama sharax kooban baad soo qaadan doontaan sharaxa sheekh ibn cuthaymiin oo kale waa fiican yahay waana fududeynayaa shuruux kale waa jiraan oo ku jira shabakadda sida sharaxa sheekha caqiidada mutakasiska kuwa sheekh saalex sindi isagoo markaa shabakadda ku jira ayaan arkay qofkii doonaya waa soo daabacan karaa qofka matni qura iska soo qaatee talkhiiska matniga isla kaashadana waxaan isleeyahay sharax kale oo badan uma baahno waa ka kaafiyeysaa isagana ilaahay dhigistiisa iyo dhigashadiisaba inoogu kaalmeeyo siduu kanba rabbi subxana wa inoogu kaalmeeyey inoo fududeeyo kuwii fahme ku intifaacana ilahay inaga yeelo wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin